بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أهل المجد والدين وبعد والجوازم ثمانية عشر casharka aynu maanta qaadan doono wuxuu noqonayaa casharka safxadda afar boqol iyo toddobiyo toddobaatan ficilka mudaaric waxaynu ka soo baxnay markii la rafcinayey waxa kalaynu ka soo baxnay markii la nasbinayey waxaynu maanta arki doonaa biidni illaahi tacaalaa ficilka mudaaricoo la jasminayo ficilkan mudaaric waxaa suurtagala inuu saxiixulaakhir yahay waxaa kaloo suurtagala inuu muctalulaakhir yahay waxaa kaloo suurtagala inuu afcaalulkhamse yahay haddaba waxyaabaha jasmiya sideed iyo toban weeyaan buu sheekhu yidhi sideed iyo toban erey ayaa wax jasmiya oo ficilka inoo jasminaya waljawaazimu kuwa jasminayaa thamaaniyata cashara waa sideed iyo toban wahiya sideed iyo tobankaasi nawcaani waa laba nooc jaazimun mid jasminaya lificlin waaxidin hal ficil iyo wajaazimun mid jasminaya lificlayni laba ficil sheekhu wuxuu yidhi waxyaabaha ficilka jasmiya waa sideed iyo toban waxaa la ogaaday qowlka saxda ah in tiradan uu sheegay shan iyo toban ay tahay halka sideed iyo toban ayaa wax jasminaya inaga yidhi waxaa loo baahan yahay inuu yidhaahdo shan iyo toban baa jazminaya sideed iyo tobanka saddexda laga saarayaa waxay yihiin kow kelmadda alam a waa laga saarayaa oo wuxuu kala tiriyey lam iyo alam buu kala tiriyey ereyga lam ihi lamtana wax jazminaysa haddaan alam ka dhigana waa hamsatulistifhaamo iyadu jazmin mayso alam markaynu leenahay sidoo kale sheekhu wuxuu kala tiriyey lama iyo alama buu kala tiriyey iyagana in la kala tiriyo ma ahayn lama iyo alama alama hamsuhu waxba ma jazminayo ka wax jasminayana shuqulku male lama unbaa jasminayo hamsuhuna waa lilistifhaam sheekhu wuxuu kaluu kala tiriyey laeeg laada aynu odhan jirnay ama laamka laamul amarka ah iyo laamka laamuducaha ah buu kala tiriyey laamka laamul amar iyo laamuduco aynu leenahay waxba la kala tirin maaye waa waa laamun waxa wax jasminayaa haddaba saddexdaa markaynu tuurno sideed iyo tobankii saddex marka laga tuuro waxaa soo hadhaya shan iyo toban shan iyo tobankaa wey waxa wax jasminaya wاljawaasimu kuwa jawaasimta ah ee wax jasminayaa hamaaniyata cashara waa sideed iyo toban siddeed iyo tobankaasi wuxuu u qeybsami inay hal ficil oo qura jasminayaan calaa sabiili اasaala baa la doonayaa iyo inay laba ficil jasminayaan labada ayaa loo qeybin hadday hal ficil jasminayaan waa toddobada hore hadday laba ficil jasminayaanna waa koob iyo tobanka dambe sideed iyo tobankii ayuu sheekhu u qeybiyey wax hal ficil jasmiya iyo wax laba ficil jasmiya wahiya sideed iyo tobankaasi nawcaani waa laba nooc jaazimun mid jasminaya lificlin waaxidin ficil keliya iyo wa jaazimun mid jasminaya lificlayni laba ficil inuu hal ficil jasmiyo iyo inuu laba ficil jasmiyo kaa haddaba aynu nidhi jaazimun lificlayn waa sida aqlabka ee loo badan yahay ayaa loo jeedaa laakiin haddaynu kayru qaalibka eegno waxa dhici kara inuu ficil iyo jumlo jasmiyo ficil iyo jumlo ama laba ficil buu jasmiyaa ama ficil iyo jumlo ayuu jasmiyaa falawalu ka hore sabcatun waa toddoba erey wahiya lam kelmadda lam ihi hadday ficil ka hor marto waxaad ogaataa ficilkaa in la jasminayo ereyga jaasimkiihina waa lamta lamtu waxay qabataa haddaan hadda yejlisu lam ka horreysiiyo oo lam yejlis an idhaahdo saddex shaqo ayay qabanaysaa lamtu macnaha ficilka ama ficilka lafdigiisa horta way ka shaqayni zebankana way ka shaqayni masderkana way ka shaqayni saddexdaa dhinacba lamtu shaqay ka qabani haddaan lam yaakul idhaahdo zebanka way ka shaqayniyo maadaamo ficilku mudaaric ahaa mudaaricna zemen markaa dhacaya uu yahay waxay ka dhigi zemen tegey lam yaakul haddaan idhaa ma cunin buu macnihii noqonaya oo wax tegay oo la diidayo weeyi lam yaakul ma cunin zemankii way qalbisay oo maadi bay ka dhigtay hadda lam yelid walam yuulad markaynu nidhaa zeman ahaan sida maadigaynu ku macnayni oo lam yelid ilaahay ma dhalin baad odhan walam yuulad isagana lama dhalin baad odhan walam yakun lahu uma aha kufuan ama kufuwan mid u beegtooma axadun axadna waxaad ogaanaysaa zamankii maadi buu noqonayaa markay la meesha timaad waa tallaabada koobaad tallaabada labaad ee lamtu ay qabanayso masderka ama infinitiveka way anfiyeysaa oo nafyi bay ku samayni masderkii ficilkana way anfiyoo lam yakul ma cunin buu noqonayaa oo cunidaasaa la diidaya masderkii way anfiday waa tallaabada labaad tallaabada saddexaad kelmadan lam ihi lafdiga ficilka way ka shaqaynayo way jasmini ficilka waa in la reebaa hadduu saxiixulakhir yahay lam yakul baad odhan haddaba kelmadda lam ihi kow lafdiga ficilka way jasmisay laba masderka ficilka maadi bay ka dhigtay saddex waxaan doonayaa waxay maadi ka dhigtay zemankii saddex masderkiina way anfiday waa inay lafdiga ficilka jasmiso waa inay zemanka maadi ka dhigto waa inay dhacdada anfido oo ay diido hal ficil baana lagu ogyahay inay jasmiso falawalu ka hore ee halka ficil jasminayaa sabcatun waa toddoba wahiya toddobadaasi lam weeyaan naxu lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin walam yakun lahu uma aha ilaahay kufuwan miduu u beegtoomo axadun axad miduu u beegtoomo ama kufu-an miduu u beegtoomo axadun axadina uu u beegtoomo lam yelid markaynu culima nidhaa waxaa lagaa rabaa yaa jaazimo oo wax jasminaya bal soo saar lam yelid yaa jaazima lam ayaa jaazima haddana yaa majzuumo oo la jasminayaa lam yelid markaan idhaahdo yuulad baa majzuuma haddana yaa calaamatuljamaa oo calaamaddii lagu jasmiyey waa kee walam yuulad markaan idhaa yaa jaazimo oo wax jasminaya waa lamta yaa majzuumo oo la jasminayaa waa yuulad yaa calaamatuljasmaa ah oo lagu jasmiyey waa sukuunka walam yakun markaan idhaahdo yaa jaazimo oo wax jasminaya waa lamta yaa majzuumo oo la jasminayaa waa yakun yaa calaamatuljasmo u ah waa asukuun almuqadar waxaad odhanaysaa asukun almuqadar calى nuun اmunqalibati laaman almudgama fii laami lahu nuunkii loo bedelay laamka ee laamka lahu lagu idqaamay ka walam yakun lahu markaynu nidhaa waxaa lagu jasmiyey sukuunka ku qadaran nuunka laamka loo bedelay ee laamka kale lagu sii dhex idqaamay halkaa waxaynu haynaa ereyga lam-ihi shaqooyinka ay qabato iyo ficilka mudaaric sida ay u jasminayso waxaa la yidhaha marka lam la icraabayo bal hadda u fiirso lam xarfu nafyin wa qalbin wa jazmin wa اkhtisaasin bilmudaaric maxaynu nidhi lam xarfu nafyin nafyigaasi halkee weeyi ma zamankay anfiyeysaa ma dhacdada oo masderka abay ah anfiyeysaa maxay anfiyeysaa baad u malayn waa masderka dhacdada ayay anfiyeysaa lam xarfu nafyin wa qalbin markaan idhaahdo qalbigu waa wax isdabamarin lamtani zamankii mudaarica ahaa ama soo socday ayay ka dhigaysaa wax tegey oo maadiya qalbibay samayso way isdaba marisay wa jazmin yay jazminaysaa lamtu lafdiga ficilka ayay jazminaysaa waاkhtisaasin bimudaaric waxa weeye mudaaric bay khaas ku tahay oo waa calaamadaha ficilka mudaaricilahaa weeye haddaba lamtani waxaynu ogaanay ficilka mudaaric ay gelaysaa inuu noqon karo ficil musamaah sida lam yelid iyo walam yakun waxaa kaluu noqon karaa ficil majhuula sida walam yulad lam yuulad waa majhuul halkaa waad ogaatay musamiya majhuulba inay lam tugelayso waxaa kalaynu tusaalahan ka qaadanaynaa kelmadda lamihi ficilka ay jasminaysaa inuu taam noqonayo sida lam yelid iyo walam yuulad waa taam inuu naaqis noqonayo haddana sida walam yakun walam yakun ficilkaasi waa naaqis kolka lamtu waxay jasmisaa mudaarica loo kala qaadi maayo inuu yahay musame iyo inuu yahay majhuul loo kala qaadi maayo inuu yahay taam iyo inuu yahay naaqis loo kala qaadi maayo in lagu jasminayo sukuun iyo in lagu jasminayo xadfu xarfulcila iyo in lagu xadfu xadfunuun loo kala qaadi maayo sukuunku inuu daahir yahay iyo inuu muqadar yahay kelmadda labaad bal hadda eeg waa lama kelmadda labaadi lamaa bay noqonaysaa lama af carabiga lamaadu saddex macno ayay ku soo aroortaa lamaa mararka qaar waxaa lagu macneeyaa xarful istihna ilaa oo kale ah, waa wax wax laga soo reebayo wain kullun lamaa jamiicu ladayna muxdaruun wain kullun lamaa lamaadaasoo kale markaynu eegno waxaa ka mid a qiraa'aad baa culimada quraada ah ugu jira aayadda qirooyinka qaar ayay ilaa oo kale tahay lamaadaasi hadaba lamaadu mar waa bimacnaa ilaa oo wa wax wax laga soo reebayo lamaadu mararka qaarna waxay ku timaadaa waxay noqotaa erey xiiniya lama alxiiniya oo xilli bay noqotaa xilli iyo goor bay noqotaa sida falamaa an jaaa albashiiru falamaa goortii an jaaa albashiiru bishaareeyuhu uu yimid lamaadaasi waa goor iyo wakti ayay noqonaysaa marna lamaadu waa xarfu nafyi oo ficil mudaaric bay jasmisaa waana teenan hadda aynu marayno kolkaa lamaa ajlis weli ma fadhiisan baad odhan haddaba lamaadu culimo waxaad ogaataa ereyga lamaa ihi inay kow nafyi samaynayso oo masderka ay anfiyeyso laba inay ficilka jasminayso ay khaasna ku tahay ogow waa waxaa tusaalaheegu noqonayaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi bal lamaa yaduuquu cadaabi bal lamaa yaduuquu weli mayna dhadhaminin cadaabii aniga cadaabkayga nimankii gaalo weli mayna dhadhaminin haddaba waxaynu doonaynaa lamaa yaduuquu marka la yidhaah yaa jaazimo oo wax jasminaya ereyga lamaa baa jaazima yaa majzuumo oo la jasminayaa yaduuquu baa majzuumo oo ficilkii la jasminayey ah yaa calaamatljasme ah oo ficilkaa lagu jasmiyey xadfu nuun ila waa min amhilati اkhamsa ama min afcaali اlkhamsa weeyaane bal lamaa yaduuquu cadaabi lamaadaasi waxa weeye ka wax jasminaya yaduuquuna waa ficilka mudaaricee la jasminayo calaamatu jasmuhuna waa xadfu nuun ayuu noqonayaa haddaba lamta iyo lamaadu waxay iska waafaqaan lix dhinac lix qodobbay lam iyo lamaa iska waafaqsan yihiin waxayna iska khilaafaan toddoba dhinac waxaa la yidhaahdaa lam iyo lamaa lix dhinac waa inay iska waafaqaan waxayna iska khilaafayaan toddoba dhinac toddoba dhinacna way ku kala duwan yihiin hadda imika haddaan soomaali ahaan kuu sheego lam ajlis iyo lamaa ajlis waxa tooskay ku kala duwan yihiin lam ajlis macnaheegu waxa weeye lam ajlis markaan idhaa ma fadhiisanin weeye haddaan lama ajlis idhaana weli ma fadhiisanin weeyi weli ereyga weli ayaa la socda kelmadda lamaa ah weli ma fadhiisan kolka halka waxaa inooga soo cadaanaya ereyga lam lagu anfiyey waxaa dhici kara inuu shalay uun ahaa nafyigaasiye maanta inuu jiray haddaad tidhaha lam ajlis ma fadhiisan weeyi dee waxaad iska raacsan kartaa bal jalastu bacda daalika oo waa sax inaad muhmat isagoo asheegto ah oo tidhaha bal jalastu waan fadhiistay intaa kadib ama uma jalastu bacda daalika intaa kadib waan fadhiistay waa arrin la ogol yahay laakiin haddii lamaa lagu anfiyo ilaa xilliga la hadlayo suurtagal maaha shaygaa in la sugo haddaan idhaa lama ajlis weli ma fadhiisan ma odhan karo bel jelastu ama uma jelastu ma odhan karo waa mamnuuc ilaa waktiga la hadlayo suurtagal ma aha inuu fadhigaasi dhacay waa alfarqu bayna lam wa lama furuuqdeeda ayay ka mid tahay lix dhinac baynu nidhi ayay ku ayay iska waafaqaan bal hadda lixda dhinacay iska waafaqaan ila eega waxaa la yidhaha kelmadda lam ihi waa xaraf kelmadda lama ihina waa xaraf labaduba waa xaraf o halkaa way iska waafaqeen laba waxaa la yidhaha waxay iska waafaqsan yihiin kelmadda lam iyo kelmadda lama mid kastaaba waa mukhtasun bilmudaaric ficil mudaaricuunbuu galaa uu khaas ku yahay halkaa mas'aladaa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu keenay iyagoo maadi gelaysa mas'aladaa qolada luqawiyiintu aad bay uga fog yihiin maadi bay gashaa iyo waxyaabaha lamidka ah aad baa looga fog yahay runtii haddii la arko ama gabay lagu arkana xuluusha culimada luqawiyiintu ay u xalileen waa la yaqaanaa oo ama daruura laga dhigaa ama qof gabaygiisa aan la deliishanayn baa laga dhigaa inaga hadda waxaa laynaga helelayaa ragga biya hadduu nini gabay tiriyo lamaadi umaa lamtii umaadi kuugu daro dee gabaygiisa maa deliishan mise khalad buu galay baad odhan kolkaa gabayaaga reeg baa jiro lagu odhanayo cusuurta waktigaha gabaygooga lama deliishan karo waxaynu leenahay lam iyo lamaa waxay iska waafaqsan yihiin inay xaraf isla yihiin lamaada xiiniyadiihi waa mukhtalaf oo rag qaba lamaada xiiniyadiina ismi tahay ragna waxay qabaan inay xaraf tahay waa lamaada jaazimada atan haddaan hadlaya lam iyo lamaa waa xaraf waa ko haddana mid kastaaba waa mukhtasun bimudaaric mudaaric bay khaas ku tahay waa laba haddana mid kastaaba waa xarfu nafyi oo diido ayay sheegaysaa waa saddex haddana mid kastaaba waa xarfu jasmin oo mudaarica ayuu jasminaya waa afar haddana mid kastaaba waa xarfu qalbin oo zamankiibuu maadi ka dhigaya oo qodobka shanaad ah qodobka shanaad haddana qodobka lixaad waxa weeye mid kasta hamsatulistifhaam ayaa geli kara oo dusha ka raaci kara maxaan odhanayaa lam haddaan hamse ka horreysiiyo alam nashrax laka sodraka baan odhanayaa maxaan odhanayaa lamaadi haddaan hamse ka horreysiiyo alama baan odhanayaa alama uxsin alama uxsin kolkaa hamsatulistifhaamkaana way ka wadaagaan lixdaa dhinac ayay lam iyo lama ka midaysan yihiin ama iska waafaqsan yihiin toddoba dhinac ayaa jira oo ay ku kala duwan yihiin todoba dhinac oo ay ku kala duwan yihiin dhinaca koobaad waxaa la yidhaha kelmadda lamaa xarfu shardi lama xidhiidhsan karo lama odhan karo in lama lama odhan karo laakiin kelmadda lama xarfu shardi baa la xidhiidhsado ilaahay baa yidhi fain lam tafcaluu walan tafcaluu intaasi lamta way ka hormartaa sida fa fain lam ilaahay leeyahay laakiin lamaada kama hormarto waa qodobay ku kala duwan yihiin xarfu shardigu inuuna la xidhiidhsan karaynin waa ko qodobka labaad ee ay ku kala duwan yihiin waxaa la yidhaahdaa nafyigeegu waa lamaada ilaa xilligan la hadlayo waa joogto oo weli waynagii lahayn ilaa marka la hadlayo lama ogole waa la anfiyaya laakiin lamta joogto ma aha oo waad iska sugi kartaa waa mas'alada labaad ay ku kala duwan yihiin ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi hal ataa calى اlinsaani xiinu min adahri lam yakun shayئa madkuura hal ataa waxaa yimid cala alinsaani insaanka dushiisa xiinun goor iyo wakti min adahri sanadka ka tirsan oo lam yakun uuna ahayn shay-an madkuuran wax la sheegaba lam yakun dee waxay ka dhigan tahay uma kaana shayan madkuuran haddana wuxuu noqday shay la sheego kolkaa lam yakun taasi ilaa hadda insaanku wax la sheega maaha macnaheegu maaha ilaa hadda insaanka lama diidana waxay ka dhigan tahay intii adan dhalanin ama intii aan lagu abuurin ama intii nafta aan lagu gelinin ayaa lagu leeyahay lam yakun shayan madkuura shay madkuura maadan ahayn kadibna waxaad noqotay shay madkuura waa mas'alada labaad lamta waxaa la yidhahdaa nafyigeegu joogto maaha ilaa xilliga hadalka lamaadaase waa joogto ilaa xilliga hadalka mas'alada saddexaad kelmadda lamaa-a ah shayga lagu anfiyo waxaa la filanayaa dib in laga helo haddii lamaa wax lagu anfiyo macnaahaan waxay ka dhigan tahay dib buu ka dhici doona ilaahay gaalada markuu yidhi bal lamaa yaduuqu cadaabii weli mayna dhadhamin cadaabkayga waxay ka dhigan tahay gaaladu way dhadhamin doonaan cadaabka oo aakhare ayay ku dhadhamin doonaan cadaabka oo ilaahay baa aakhare cadaabi doona subxaanahu wa tacaala haddaba lamaada waa shay la filanayo ama la sugayo inuu gadaal iyo dib ka dhaco waxaad ogaataa acraabta ilaahay markuu ku lahaa walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum weli quluubtiinna iimaan ma gelin bishaaray dhinac ka ahaydo waxaa la og yahay acraabtu inay dib iimaan ka yeelan doonaan kolka waa shay la filanayo shayga lamaada lagu anfiyo inuu gadaal ka dhici doono ayaa la filanaya waa mas'alada saddexaad ee lam iyo lamaadu ay ku kala duwan yihiin mas'alada afraad ee ay ku kala duwan yihiin lamaada ficilka mudaaricee lagu jasmiyo waa la xadfi karaa oo ere ficil mudaaric haddii lamaa lagu jasmiyo inta la xadfo ayaa lamaada oo qura lagu dayn karaa laakiin kelmadda lama ficilka mudaaricee lagu jasmiyo lama xadfo sida caadiga amarkaan doonayno sharaxaygu hal gabay ayuu keenay nin gabayaa-a gebaygiisii ayuu soo qaatay baxrigiisuna baxru kaamila nin ibraahim la odhan jiray oo gabaya abu soo qaatay ixfaad wadiicataka alatii ustuudicat yowma alacaazibi in wasalta wain lami wuxuu leeyahay ninka gabayaagiihi ixfad wadiicataka alatii ustuudictahaa ustuudicta ixfaad wadiicataka alatii ustuudicta halkaa ustuudicta ma haaduu inoogu daray mise wu inooga jaray haada okay ustuudicad baa markaa gabayga halkan ku haboon ustuudicta bay ahayd laakiin ixfad ilaali wadiicataka niyahu ammaanadaada allatii ammaanadaadaasoo ustuudictahaa wadeeca lagu wadeeca dhigtay war niyahu ammaanada dhiibtay ilaali oo ammaanadaa ha khaa'imin yowmal acaazibi maalinta la kala tegayo maalinta la kala tegayo shayga lagugu aaminay iska ilaali buu ku yidhi in wasalta haddaad xidhiidhinayso iyo wain lam haddaadan xidhiidhinayninba wain lam haddaadan xidhiidhinayninba haddaba halkaa wain lam tasil bay ahayd maxaynu haynaa lamtiiyo ficilkii lagu jasmiyey la xadfay waa daruura baa la yidhaha lama ogolo tan oo kale in lamtu ficilka ah, lagu jasmiye la xadfo lama ogolo oo waa waa mamnuuc waa daruuratu shicr ninkan gabayaagi ihi laakiin lamaada un baa la ogol yahay in ficilka lagu jasminayo layska xadfo waa mas'alada afraad mas'alada shanaad waxay culimmadu yidhaahdeen kelmadda lamaa ah qasamka iyo dhaartu lama kulanto halka kelmadda lam dhaartu ay kala kulanto oo waxaa la yidhaahdaa wallaahi lam yaqum zaydun baad odhan laakiin ma odhan kartid af carabiga marka la baadho wallaahi lamaa yaqum zaydun ma odhan karaysid oo kelmadda lamaadu dhaarta lama kulanto laakiin kelmadda lamtu dhaarta way la kulantaa mas'alada lixaad waxaa la yidhaahdaa lamaada lama kala fasliyo majzuumkeega marnaba lamaadu ficilka ay jasminayso iyo lamaadu waa inay isku xigaanuun alama uxsin un baan odhan laakiin alama lamaada iyo uxsinta lama soo kala dhex geli karo halka lamaada laga soo kala dhex geli karayo nin gabayaa'a ayuu sharxu qorayaa oo tilmaamaya lamta iyo ficilka mudaaric in la soo kala dhex gelayo wuxuu idhi gabayaagii waa baxru dawiil waa durrima ninkii la jiray faadxaad maqaanihaa kifaaraan rusuumuhaa kaalam siwaahli min alwaashi tuuhalu faadxad waxay ahaatay maqaaniiha meelaheegii la degi jiray ee hodanka ahaa kifaaran lama degaan ayuu ahaaday rusuumuhaa meelaheegii la degi jiray ee aahaarta iyo calaamadaha lahaa ayaa lamadegaan noqday ka an lam tuuhal waxaa la moodaa inaan ehel looga dhigin siwaa ahlin min alwaxshi waxoogaa u ehelo uwaada mooye wax kale meeshan uwaad mooye cid kaleba inayna joogin baad moodaa buu yidhi waxaan doonayaa ka an lam ereyga lam ihi waa tii wax jasminaysay ficilka lagu jasmiyey waa tuuhal haddaba tuuhashaa dambe iyo lamtii waa la kala fasliyey waxaana lagu kala fasliyey siwa ahlin min alwaxshi baa lagu kala fasliyey lama ogola sidaynu ognahay lamaada in la kala fasliyo lama ogola rusuumtuna waxay bedel ka tahay maqaanida ismiga asbaxa adxad ah ayay bedel ka tahay ama faacilba ka dhigo waxaynu haynaa mas'alada lixaad ee ay ku kala duwan yihiin mas'alo toddobaad baa jira oo lamaada iyo lamtu ay ku kala duwan yihiin lama iyo lam mas'alo toddobaad oo ay ku kala gedisan yihiin baa jira waxa weeye ficilka lamaada ka dambeeya lama rafcin karo marnaba laakiin ereyga lama ficilka ka dambeeya luqooyinka qaar baa rafciya gabayaaga sharxu qorayo bal eega hadda nin gabayaa'a gebaygiibuu soo qaatay oo baxrulbasiid ah lowlaa fawaadiisu min nucmin wausratihim yowma sulayqaai lam yufuuna biljaari mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun lowlaa fawaarisu raggeesiyaalo oo dagaalyahanihi haddayna jirin oo min nucmin qabiilka reer nucmaan ah ama reer nucmiihi haddayna jirin wa usratihim iyo qoysaskoogii wa rag dagaalyahan ah oo qabiilkaa reer nucmiihi haddayna jiri lahayn yowma sulayqaa'i kaygu halkaa wuxuu qorayaa yowma sulayfaa'i fa buu ka dhigayaa yowma sulayqaa'i maalintii yowma sulayqa la odhan jiray waa min ayaami اcarab baa loo yaqaanaa ywmu sulayqa waa ywmu min ayaami اcarab waa maalin taariikh leh oo carabta dagaal ba-ani uu ka dhex dhacay lowlaa fawaarisu dagaalyahan hadduuna jiri lahayn oo min nucmin qabiilka reer nucmia ah, iyo wa usratihim qoysaskoogabaa ah. yowma sulayqaa'i maalinta yowmu sulayqo la yidhaah lam yuufuuna mayna oofiyeen biljaari jaarka haddaba waxaan doonayaa lam yuufuuna biljaari markaynu nidhaa ereyga lam ihi waxay gashay ficilkan mudaarici yuufuuna ah yuufuuna waa afcaalulkhamse xaqu muxuu ahaa maay muxuu xaq u lahaa in aya la jaro nuunta in la jaro ayay ahayd luqooyinka qaar baa sidaa iskaga rafciya laakiin lamaada hal luqo oo luqooyinka carab ah oo ficilka ka dambeeya rafcinaya lama hayo ilaa toddobadaa qodob ayaa la odhan karaa way ku kala duwan yihiin kelmadda lam iyo kelmadda lamaa ihi lix dhinacna way ka midoobeen baynu nidhi haddaba lam iyo lama waad haysaa kelmadda lamaa culimmadu waxay u badan yihiin rag badani qaateen inay tahay xarfulmurakab ee ayna ahayn xarfulbasiid asalkeegu wuxuu ahaa lamtii caadiga ahayd iyo maada zaa'idada ah lam iyo maa isku geeyo kelmad qura iskaga dhig lamaa bay noqoto waa laisku shaday uun wafalawalu ka hore sabcatun wa toddoba waa kuwa waa waxyaabaha halka ficil jasmiya wahiya lam weeyaan naxu lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin walam yakun lahu uma aha kufu'an miduu u beegtoomo ama kufuwan miduu u beegtoomo axadun axadna uu u beegtoomo walamaa kelmadda lamaa a weeyaan sida aayadda qur'aanka ah naxwu lamaa yaqdi weli ma gudanin maakii amarahu uu amray yaa jaazimo oo wax jasminaya aayaddan haddaba lamaa yaqdi markaan idhaa yaa wax jasminaya waa lamaada yaa majzuume oo la jasminayaa waa yaqdi yaa calaamatljasmaa calaamatljasmihiina waa kee waa xadfu xarfulcila wahiya alyaa wاlkasraةu qablahaa daalatn calayha wa alam oo kale weeye alam alamtani waa lamtii oo hamsatulistifaam lagu daray oo alam loogu dhawaaqay naxu alam nashrax miyaanaan waasicinin laka adiga sadraka laabta maanaan kuu waasicinin ilaahay baa nebi maxamed ku leh nebi maxamedow miyaanaan laabtaada wasci ka yeelin ay ku qaaddo waxyigii iyo nuurkii islaamka iyo cadaaladdii diinta alam nashrax miyaanaan waasicinin laka adiga sadraka laabtaada yaa jaazima haddaba oo wax jasminaya lam ayaa wax jazminaya yaa majzuumo oo la jazminaya nashrax ayaa majzuumo oo la jasminayaa yaa calaamatuljamaa waa sukuunka ayaa calaamatuljasm ah aayaddaa qur'aanka ah quraada qaar waxay akhriyaan alam nashraxa laka sadraka oo xada ayay fadxiyaan haddaba haddaynu alam nashraxa nidhaa oon xada fadxinno waxay ka dhigan tahay waa mebniyo nuunu tawkiid la xadfay darteed baa fadxaha loogu bineeyey alam nashraxan ayay ahayd kolkaasaa nuunu tawkiidkii layska xadfay wa alamaa kelmadda alamaa oo ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi calaa xiini caatabtu lmashiiba cala asiba waqultu alama asxu washaybu waasicuun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun alaa xiini caatabtu calaa xiini xilligii caatabtu aan canaantay almashiiba cirada aan ku canaantay cala sidaa caruurnimo aan ku canaantay ereygan almashiib ah waxay culimmada qaarkood u yaqaaniin xagga luqadda cirada lafteeda kolka shayb iyo mashiib waa isku macno shayb iyo mashiib waa isku macno hadda laakiin shiibku wuu ka duwan yahay haddii shayb iyo shiib lagu yidhaa lagu kala weydiiyo shaybku waa cirada lafteeda shiibkuna waa dadka ciraystay oo jamaca jamaca ninka keliya ashyab baa la yidhaahdaa ninku markuu ciro leeyahay keligii waa ashyab ashyabkaa marka jamac laga dhigayo jamcu tagsiir ah ayaa shiib la yidhaahdaa yowma yajcalu lwildaana shiiban ilaahay markuu leeyahay shiiban waa ciroolayaal yowma maalin yajcalu ka dhigaysa alwildaana caruurta shiiban ciroolayaal kolkaas shiibku waa dadka ciraystay ee jamaca abaa shiib loo yaqaanaa shaybkana waa cirada lafteeda ereyga mashiibkuna ka la cireeyana wuu noqdaa mararka qaar laakiin waxaa isticmaalka carabta u badan in cirada lafteeda lagu macneeyo oo masder miimiya laga dhigo calaa xiini xilliga halkaa xiini xada nuunka waa la kasrin karaa oo calaa baa ka horeeya waxaana la ogol yahay in la fadxiyo oo calaa xiina la yidhah labaduba way bannaan yihiin calaa xiini xilliga caatabtu aan canaantay almashiiba cirada aan canaantay siba caruurnimo aan ku canaantay anigoo caddaaday ama isagoo caddaaday anigoo caddaaday unba weli wixii caruurnimada kusii jiraa buu yidhi ciradiina way igu taallaa caruurnimada arrinkeygiina weli waan ku jiraa wa qultu waxaan idhi anigoo anigu isla hadlaya alamaa asxu miyaanan weli miyirsanaynin washaybu ciradu hadda waasicun waa shay maanica oo xumaha iska kaa hortaaga war miyaanan weli miyirsanin oonan koomadii ka soo bixin koomadani waa koomadi caruurnimada iyo dhallinyarnimada koomadii caruurnimada weli miyaanan ka soo bixin ciradu waa maanico waatan dee weli eh, xumihii iyo ilankuu diidaaye waanan ciraystaye waxaa maxalu shaahiidkeenu yahay alama asxu yaa jaazimo oo hadaba gabaygaa wax jasminaya lamaa baa jaazimo oo wax jasminaya yaana majzuumo oo la jasminayaa gabaygaa asxu ayaa majzuumo oo la jasminayaa yaa calaamatljasmaa alamaa asxu markaan idhaahdo xadfu xarfulcila wahiya alwaaw wa damatu qablahaa daalat calayha wa laamulmri laamka laamulamarka a weeyi wa ducaa'i iyo laamka laamuducaha a weeyi laamulamar iyo laamuduco waxba in la kala tiriyo maahee waa laamuun waxaa la yidhaahdaa laamkan mid kaa sareeya hadaad kula hadlaysana laamul amar ka daah ilayka kaa ma amri kartide waa laamu ducadhe mid kaa hooseeya hadaad kula kula hadlaysana waa duca iska dhe baa lagu yidhi waa amar iska dhe kakaa hooseeyana waa amar markaad kula hadlayso kakaa sarreeye markaad kula hadlaysana waa duco ilaahay markaad la hadasho ee tidhaahdo litakfir dembii yaa rabbi ilaah litakfir dembi ilaahu dembiga iga dhaaf markaa tidhaa ilaahay miyaad amraysaa miyaad amri kartaaba ilaahay war waa duco uun markaad leedahay qofkaa hooseeya aad leedahay litajlis ama liyajlis adaalibu markaad leedahay waa amarkaasi ama ilaahayba marku ina amray uu ina leeyahay liyunfiq duu sacatin waa amar midaad ka awood badan tahay markaad kula hadlaysid waa amar mid kaa awood badan markaad kula hadlaysidna waa iska duco wa laamulamri laamka laamulamarka ah wa ducaa'i iyo laamka laamuducaha ah ayaa isna hal ficil jasmiya laamkaasi keli hadduu ereyga ugu horeeyo ama ficilka markuu galo hadduu bilowga ka galo oo isagu uu ugu horeeyo kasraa la siini ilaahay baa yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin ka loo ballaadhiyey min saacatihi wuscigiisa ha ka bixiyo liyunfiq duu saacatin min saacatihi haddaba liyunfiq markaan idhaa yaa wax jasminaya laamkana wax jasminaya liyunfiq ku jira yaana la jasminayaa ficilka mudaaricee yunfiq baa la jasminayaa yaa calaamatuljasmaa liyunfiq markaynu nidhaahno sukuunka ayaa calaamatuljasmaa laamkani hadduu bilow dhaco sidaa liyunfiq oo kale kasro ayuu qaadanaya oo waa la kasrin ha la kasriyo ayaynu leenahay liyunfiq duu sacatin min saacatihi laamkan waxaa ka hormari kara saddex xaraf waxaa la arkay mararka qaar inay fa ka hormarto ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacalahum yarshuduun falyastajiibuu ilaahay markuu leeyahay haddaba hadday fa ka hor marto waa la reebayaa laamkii oo falyastajiibuu hadda uu reeban yahay laamulamarkii waad haysaa yaa jaazima hadda falyastajiibuu markaan idhaha laamka fa'da ka dambeeya ayaa wax jasminaya yaana majzuumo oo la jasminayaa falyastajiibuu markaan idhaha yaa calaamaةuljasmaa falyastajiibuu markaan idhaha xadfu nuun ile waa afcaal khamsa ama amhilaة اkhamse haddaba laamkan hadday fa ka horayso laamka waa la reebaya sidoo kale hadduu wow ka horeeyo laamka isna waa la reebi oo ilaahay baa aayad kale ku yidhi walyu'minuu bi lacalahum yarshuduun walyu'minuu bi walyu'minuu markaynu nidhaa yaa jaazimo oo wax jasminaya laamka ayaa jaazimo oo wax jasminaya yaana majzuumo oo la jasminaya yuminu yaa calaamatljasmaa xadfunuun hadda laamkii waa la reebay ila wow baa ka horeeye waxaa ka horeeya saddex xaraf baa ka hormaraynu nidhi waa fada iyo wowga iyo umada haddii haddaba laamkan ay uma ka hormarto laba weji baa isaga inoogu bannaan in la kasriyo iyo in la reebo labaduba way bannaan yihiin ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi uma lyaqduu tafasahum walyuufuu nuduurahum walyadawafuu bilbeyti tafasahum ujeedooyinkooga ha guteen xujaajta ayuu ilaahay la hadlayaa xaajigu markuu xajka dhammaystiro uu xalaaloobo rabbi wuxuu yidhi suma lyaqduu tafasahum ujeedooyinkooga ha iska guteen buu yidhi ereyga tafas a luqada marka la baadhay waa in ciddida layska gooyo timaha hoose iyo kuwa kilkiladana la layska xiiro sidaa darteed bay culimmadu markay ka hadlayeen markay ka hadlayeen muxaramaat lixraamka waxaa kamida bay yidhaahdeen qofka xaajigi ihi ciddi iskama goyin karo tinna iskama goyn karo timaha waxaa la og yahay kuwa madaxa hadday yihiin aayad qur'aana buu rabbi inoo sheegay oo ilaahay wuxuu idhi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla oo nin xaaji inuuna madaxa xiiranaynin waa nas cad oo aayad cad baa ku soo aroortay walaa taxliquu ru'uusakum nahyi cad baa ku soo arooray in afarta madhab ku kala aragti duwan yihiin inta khatarta keenaysa xajka dhaawacaysa qolo waxay qabaan madaxoo laba loo qaybiye haddaad qayb xiirto qolo waxay qabaan madaxoo saddex loo loo qaybiye qayb haddaad xiirto qolo waxay qabaan madaxoo afar loo qaybiye qayb haddaad xiirto qolo waxay qabaan in la odhanayo qofku wuu xiirtay uun haddaad xiirato imaamu shaafici intaasoo dhan wuu ka duwan yaho wuxuu yidhi saddex timood haddaad goyso saddex tin haddaad goyso khatar baad gashay madaxaaga saddex tin un haddaad ka jarto khatar baad gashay anuu saddex timood baan uhaystaa buu yidhi wuxuu ka keenay ereyga rasi waa madaxo madaxiibuu ilaahay aayada jamciyey walaa taxliquu ru'uusakum horta waxaad ogaadaa rasiga hadda timaa looga jeedaa timaa hadda looga jeedaa waayo taxliquudan ka horaysaa lagu garanaya walaa taxliquu ha xiirina dee la xiiraa ma madaxaa la xiiraayo qoortaa la iska gooya mise timaha la xiiraa walaa taxliquu ilaahay markuu yidha ha xiirina maxaa la gartay in halkee la xiirayo waxaa la xiiraya waayo kii la xiirayey dambeeyo waa timihii ru'uusakum haddaba ereygii ilaahay jamac buu ka dhigay jamca maxaa ugu yar buu imaamu shaafici yihi aqalu ljamc waa maxay jamc maxaa ugu yar saddex dee saddex timood baan anu leeyahay buu yidhi saddex timood haddaad u dhowaato khatar ayaa arxajkaagi khatar ayuu gelayaa oo walaa taxliquu ru'uusakum culimmadu haddaba timaha hoose markay ku leeyihiin xaajiyow ha taaban xaadaada ha taaban kilkiladaada ha taaban cididaada ha taaban marka lagu leeyahay waxay u deliishadeen deliilka qiyaaska loo yaqaan oo waxay idhahdeen kol hadduu ilaahay timihii madaxa uu diiday timihii madaxa inaad taabato aad u ilaahay diiday dee kuwa kalena waanu uga qiyaasanaynaa waxa kaley u deliishadeen aayaddan qur'aanka ah een hadda marayno uma lyaqduu ha guteen markay xalaaloobaan tafasahum wadarkooga iyo ujeeddadooda ha guteen ujeeddadu waa maxay haddaba ujeeddadaa iyo tafaskaa la gudanayaa muxuu noqonayaa waxa weeye timaha hoose iyo cidiyaha inay iska guraan ay iska xiiraan waxaynu maxalushaahidkeennu yahay uma lyaqduu tafasahum yaa jaazima oo wax jasminaya aayaddan laamka humada ka dambeeya ayaa jaazima yaa majzuuma oo la jasminaya haddaba aayaddan yaqduu baa majzuuma yaa calaamatljasmaa oo calaamatljasmihi m waa kee uma alyaqduu markaynu naa calaamatljasmihi waa kee waa xadfu nuun laamkan haddaba quraadu laba qowl bay laba laba weji bay akhriyaan qolo waxay akhriyaan uma alyaqduu tafasahum qolana waxay akhriyaan uma liyaqduu tafasahum labaduba waa saxoo haddii laamul amarka uma ay ka hor marto labada wejiba way jiraan wa laamul amri laamka laamul amarka ah oo kale weeyi laamul amarkii oo kale ayuu noqon laamul amr baa jasminaya iyo wa ducaa'i laamka laamu ducaada ah naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kale weeyi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin ka loo wusciye loo ballaadhiyey min saacatihi wuscigiisa ha ka bixiyo aayaddu waxay tilmaamaysaa raggu biilka ay bixinayaan inaynay isla egaanaynin xaaskaaga ooridaada iyo ubadkaaga biilka aad siinayso intuu hebel siiyo si lagu odhan maayo ilaahay baa yidhi liyunfiq duu saacatin min saacatihi war mid kasta sida loogu dhiibe ilaahay ugu dhiibe wax uga bixiyo waxaanad haysato eego waxaanad haysato wax ka bixi baa lagu leeyahay liyaqdi ha gudo liyaqdi ha gudo calaynaa dushayada rabbuka rabbiga liyaqdi ha calaynaa annaga dushayada rabbuka rabbigaa maaligow haddaba liyaqdi calaynaa rabbuka markaynu nidhaa yaa wax jaazimo oo wax jasminaya waa laamka liyaqdi ku jira yaana majzuumo oo la jasminayaa waa kelmadda yaqdi yaa calaamatljasmaa oo calaamadii lagu jasminayey waa tee waa xadfu xarfulcila wahiyalyaa xarfu cilaha la xadfay ayaa lagu jasminayaa waanaya waalkasratu qablahaa daalatun calayha kasrada ka horaysa ayaana daliil u ah ama ku tusaysa ayaynu leenahay liyaqdi calaynaa rabbuka laamkaasi waa laamulmar yaqdina waa ka la jasminayo calaamatuljasmuhuna waa xadku xarfulcila haddaba sheekhu laba tusaale laba aayadood buu soo qaatay aayadda hore laamul-amar bay ahayd oo ilaahay baa inaga inala hadlayey ku kaa awood badani markuu kugula hadlayo waa laamulamar aayadda dambana inagaa malagii maalig la hadla ee ahlunaarka ayaa maalig la hadlaya oo odhanaya liyaqdi calaynaa rabbuka maaligow rabbiga hana xukuma bay odhanayaan haddaba eeg liyaqdi calaynaa rabbuka taasi duco ayay noqon tii horena amar bay ahayd talow laamkan inta la xadfo isagoo xadfan ma camal falaa midda kale laamkan laamul amarka aan leenahay halkuu galaa horta buu galaa haddaa halkuu gala aan doonayno ficiluunbuu galaa ismi ma galo oo ma jamiyo ismi lamaba jasmin jirin xarafna ma galo oo xarafka lama jasmiyo ficilunbuu galaa ficilka welibana wuxuu ka galaa qaybta la yidhaha maadiga iyo qaybta la yidhaahda amarka labadaa ma galo maadina geli maayo laamulamarku amarna geli maayo keliya yuu gelayaa markaa ficilka yuu gelayaa laamlamar mudaaric buu gelayaa mudaarica culimmadu waxa fara badan bay yidhaahdeen mudaarica eh, ya lagu bilaabo ayaa ugu fara badan labada aayadood liyunfiq ya-baa laga bilaabay aayadda kale liyaqdina yabaa laga bilaabay waxaynu ognahay aayadii hadda aan akhriyeynay haddaynu egno falyastajiibuu iyo walyu'minuu yabay ahaayeen haddaan egno uma lyaqduu tafathaw walyuufuu nuduurahum walyadawafuu bilbeyt alcatiiq yabay ahaayeen haddaynu egno falyadxakuu qaliilan walyabkuu kaiiran ya weeyi waxa ugu fara badan mudaarica ya-da wata badan waxay culimmadu yidhaahdeen laakiin waxaa la arkay laamulamar kan oo gelaya mudaaric hamso ka bilowda mudaaric hamso ka bilowda isagoo gelaya waa hamso waa sida xadiiskii quumuu fal usali quumuu istaaga fal usali an idintukiyo lakum idinkee fal usali fal usali an idintukiyo aad bay qaliil u tahay waxaa kaloo la arkay mudaaric nuun nuun wata isagoo gelayana waa la arkay mudaaric nuun laga bilaabay waaba aayad qur'aana walnaxmil khadaayaakum aanu idinka xambaarna gefafkiinnii kaasina waa waxaa la yidhaahdaa waa qaliil isna waxa ka sii aqalsan oo ka sii yar mudaarica ya-da wata een majhuulka ahayn mudaarica ta'da baan doonaya een majhuulka ahayn mudaaric ta' wata majhuul ahayn aad u yar yahay litajlis inaad qofka ku tidhaa waayo mudaarica ta'da amarkiisa amarka caadiga abaa ah lagu keenaa ijlis baa la yidhaahdaa oo ficlu amar baa lagu keenaa sida aayadda qur'aanka ah fabidaalika falyafraxuu culimada qaar baa akhriyey fabidaalika faltafraxuu hadaba haddii fabidaalika faltafraxuu aayaddaa aad akhrido oo halkii ya-da ahayd ka dhigto fabidaalika faltafraxu sidaa darteed ku farxa hadii la yidhaah aad bay af carabiga ugu yar tahay mudaaric ta wata oon majhuul ahayn laamul amar in lagu daro ilan isaga waxaa la yidhi ijlisuu ijlis amarkan kalaa isaga loo isticmaalaa talow haddaba ma la qiyaasan karaa waa maya jawaabtu lama qiyaasto mudaarica ya-da wata basriyiintu waxay qabaan inaan la qiyaasanaynin talow ma la xadfi karaa oo laamkan laamul amarka aynu leenahay isaga laftiisa ma la xadfaa isagoo xadfan ma arki karna waa mas'alo culimmadu ay ka hadleenoo gabay baa lagu arkay daruuratu shicir baa lagu arkay isagoo xadfan oo haddana camal falaya waa boga afar boqol afar iyo siddeetan gabayga ka bilowda eeg boga ah wuxuu ka bilowdaa gabay gabaygaas ayay keeneen waa baxru dawiil walaa tastatil minii biqaa'ii wa muddatii walaakin yakun lilkhayri minka nasiibun wuxuu idhi tastatil niyahow ha raagsan aniga baqaa'i baaqi ahaanshahayga intana nool hay dhibsan wa muddatii muddadaydanna ha raagsan waxba ha dheeraysanin intanan kula joogo walaakin yakun walaakin liyakun liyakun buu ahaayoo laamkii baa la jaray yakuntii waa layska sii jasmiyey walaakin liyakun ha ahaado lilkhayri khayrka ha u ahaado minka adiga xaggaagana ha uga ahaado nasiibu nasiib war qayb khayrka qayb ku yeelo buu oo qaybtiisa qaado khayrka inaad qayb ka qaadatay ayaa muhiima walaakin yakun waa liyakun sidaas ayaa la arkay isagoo loo jasminayo kaana walaa kelmadda laa weeyi oo fi nahyi wa ducaa nahyiga iyo ducada ku dhex jirta laadu hadday nahyi iyo duco gasho iyaduna ficilka mudaaric way jasmin haddaba laada marka nahyi la odhanayo waa markuu mid inaga sarreeyaa inagula hadlayo laada waxaa duco la odhanayaa mid inaga sarreeyo inaga awood badan markaynu la hadlayno masalan ilaahay markuu yidhi ilaahay markaynu leenahay baryayno rabbanaa laa tu'aakhidna hadda laa tuaakhid nahyi ma nidhaahnaa ilaahay maxaynu ka nehiyeynaa haddaad tidhaa waa nahyi wax alla waxaad ilaahay ka nehiyi kartaa ma jiro rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha noo qaban in nasiinaa haddaan ilowno ow akhda'naa ama se angefnaba waa laa tuaakhid waa duco markaas oo kale marka la leeyahay laa taxzan ha murugoon laa taxzan taasina waxay noqonaysaa nahyi laba simani hadday ku wada hadlayaanna iltimaas baa loo yaqaanaa sida laamkaba iltimaaska loo odhan jiray walaa kelmadda laa ayaa ficilka jasmin oo fi nahyi nahyiga iyo wa ducaa'i ducada dhexdeeda ah naxw laa taxzan ha murugoonin oo kaleba weeyi laa taxzan markaynu nidhaahno yaa jaazimo oo wax jasminaya laada ayaa jaazimo oo wax jasminaysa yaa majzuumo oo la jasminayaa taxzan ayaa majzuumo oo la jasminayaa yaa calaamatljasmaa ah, laa taxzan markaynu nidhaa asukuun adaahir ayaa calaamatljasmaa ah. waana tii aynu nidhi naahiyada laa tu'aakhidnaa baad odhan hanoo qaban laa tu'aakhidnaa markaan idhaa hanoo qaban yaa jaazima oo wax jasminaya laada ayaa jaazima yaa majzuuma oo la jasminayaa tu'aakhid oo daalka ku jooga ayaa majzuuma yaa calaamatuljasmaa laa tu'aakhid markaan idhaahdo asukuun adaahir ayaa calaamatuljasmaa wa dalabu dalabka ayaa jasminaya wa dalabu dalab ayaa jasminaya idaa saqadad markay dhacdo alfaau fa'du markay dhacdo min almudaarici mudaarica ay ka dhacdo bacdahu dalabka ka dambeeya oo waqusida bihi looga qasdo aljazaau jaze looga qasdo mas'aladaasi afartii kitaabeen soo dhiganay kuma qornayn mas'aladaa dalabu uu ina yidhi afartii kitaabeen soo dhigannay hadduu yahay ruuxulicraabkii hadduu yahay ajruumigii hadduu yahay camriidigii haduu yahay mulxihii afartii kitaabeen soo dhiganayba saa uguma qorna waxaynu ogaanaynaa markaa haddaba mas'aladani waa mas'ale kitaabkeenani uu keenay uuna ku saxan yahay waa siyaado waayo kitaabku waa inuu de kitaabta hore uu wax la dheeraan karaa oo meelo inagu cusub aynu heli karna inta kaloo kale inta kaleo dhani waa muraajaco muraajacaynu ku jirnay kolkaa meelaha kugu cusub waa inaad ku baraarugtood odhan karto halkani way igu cusub tahay masaladani waxa weeye marka ficil delebiya la sheego ficil delebi ama shay delebiya marka la sheego delebiga sideed baa la isku odhan jiray bal ka soo qaada amar oo kale hadda amar baa la sheegay ama nahyi baa la sheegay eg amar markaan sheego ama nahyi oo kale tusaalahaan markaan sheego ayaan ka dambaysiinayaa ficil fasita ficilkii fada sitay waa cashirkeenii shalay baynu sagaal ku soo dhiganay xataa sagaalkii xabad baa nefyi ka nefyiga iska taar iska saar sideeddii dalab soo qaado soo ficilka fada site ee dalabka daba dhaca lama nasbinaynin ficilkii mudaaricee fada site shalay waynu nasbinaynin waxaynu soo lahayn walaa tadqow fayaxila calaykum ghadabii walaa tadqow ha qoogina fayaxila calaykum waxaa idinku soo degi qadabi cadhadaydaa idinku soo degiya fayaxila waynu nasbinayna ilan fabuu sitaaye haddaba ficilkan dalabka daba ee mudaaricee la sitay haddii fada la xadfo ka warrama masalan aayaddaa qur'aanka ah hadii la akrin lahaa ka waran walaa tadqow yaxila oo kale hadii la akrin lahaa oo fada laga tegi lahaa mar alla marka ficilka mudaaric uu dalab daba dhaco fadiina ay meesha ka baxdo hala jazmiyo waa la jazminaya markaa haddaba waxaa la isku qabtay talow yaa jazminaya sheekheenna waxaa la moodaa inuu toos u taageerayo ama uu u dalabku dalabnimadu dalabnimada ayaa jazminaysa buu inay oo wa dalabu wuu goday wa dalabu waxa wey waa jaazim dalabnimada ayaa jasminaysa kuufiyiintaa sidaa qaba waa laga wanaagsan yahay qowlkan markaa wa dalabu ah waxaa la og yahay masaladani inayna ahayn dalabka laftiisae ereygii in ahaa ma garanaysin in sow laba ficil mayna jasminaynin in ficlu shardi iyo jawaabu shardi bay jasminaysay waxa meesha ka xadfan intii iyo ficlu shardigeegii ficilkan bilaa fa'di ihina ee la jasmiyeyna waa jawaab in xadfan in iyo ficlu shardi maqan buu jawaab u yahay qowlkaa ayaa qowlka culimadu ay u badan yihiin ee sawaabka u dhow ee saxda waafaqsani waa qowlkaa horta wa dalabu dalabkii ayaa jasminaya idaa saqadad markay xadfoonaato alfaau fa'du markay xadfoonaato min almudaarici mudaarica markay ka xadfoonaato bacdahu isaga ka dambeeya oo waqusida bihi looga qasdo aljazaau jaze looga qasto waxaana looga qastayaa jaza looga qastayaa jazuhu waa abaalmarin ayaa laga dhigayaa naxwo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi tacaalow kaalaya atlu an idinku dul akriyo tacaalow kaalaya atlu tacaalow saw amar ma aha haddaba kelimadda atlu ka warrama waa mudaaricii fa'da markuu qaato la nasbin jiray ha layska jasmiyo maxaynu odhanaynaa haddaba tacaalow atlu atlu hadda waa la jasmiyey waxa jasmiye jaazimka ah kuufiga iyo kitaabkeenani dalabka buu kuleeyahy dalab baa jasmiyey buu ku jawaabu alab bay u yaqaaniin oo dalabka ayaa jasminaya bay kuleeyihiin tacaalowdan ka horaysa dalabnimadeedana jasminaysa bay kuleeyihiin waxa ka wanaagsan inaad tidhaahdo tacaalow kaalaya in tatuu ilaya in ta'tuu ilaya haddaad ii timaadiin atlu calaykum waxaan idinku dul akrii maa xarama atlu in ta'tuu ilaya haddaad atlu calaykum waxaan idinku dul akrii in ta'tuu ilaya yaa meesha ka xadfan haddaba ereyga in ah ama intaa tuudhe ama inta caalowdhe inta caalow haddaad ii timaadiin atlu intani waa ka wax jazminaya tacaalowda ama ta'tuudanina waa ficlu shardigii atludan hadda inoo sheegani waa jawaab weeyaan markaa ficlu shardiga xarafka eh, jaazimkee labada ficil jazminaya jawaabkiisi weeyaan wa qowluhu gabayaaga qowlkiisa ayaa isna ka mida nin gabayaa ayaa qowl gabay tiriyey wuxuu ninka gabayaagii قفنا بك من ذكرى حبيبين ومنزلين بسقط وبين دحولي فحوملين فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون gabayga waxaa tirinaya nin imrulqays lo odhan jiray imrulqays baa gabaygan tiriyey qasiidadiisa dheer ayuu ku jiraa afar qaybood bay qasiidadu u qaybsantahe waa qaybtii koobaad ee uu kaga sheekaynayey atashbiib aw inasiib haasaawaha qaybtii uu ka bilaabayey weeyi inan cunayse la yidhaah buu kusoo halqabsanayaa cunaysa oo suugaanyahanka carbeed qaarkood ay qabaan jin ay ahayd jin in insiiba mayna ahayn bay yidhahdeen cunaysadu wax jiraba jin ahaydoo gabaygiisu gabay bashar sameeyo uu ka khatarsanaaye jin baa qalbiga ugu tuuri jiray bay yidhahdeen gabiga gabayga cunaysadanaaba jin ahayd bay yidhaahdeen laakiin waxaa la ogyahay cunaysadu gabadh ahayd uu jeclaa ninkani cunayse ayaa la odhan jiray imrulqays wuxuu ahaa dadka afka ka waalan soomaalidu waxay yidhaahdeen dadka waxaa loo qaybiyaa nin ibta ka waalan iyo nin afka ka waalan iyo nin isha ka waalan nin baa jiro ishiisu cid kasta ay raacayso un hablaha meelaha marayuunbu isha la raacaya nin baa jiro nin dee ka waalanoo xumaha caadi u samaynaya ninna waxaa jira afkuu ka waalan yaho afkaa waxba uga turi maayo hadda xumana ma samaynayo afkiisuna waxba ka xishoon maayo imruulqays wuxuu ahaa afka haddaba ka waalan xumo ma samayn jirin laakiin afka wuu ka waala wax alla wuxuu dumar u reebi jiray ma jirin wax kasta wuu dhihi jiray wuxuu eh, dumarka su buu weydiin jiray su wuxuu odhan jiray gabadhay laba afar sideed intaa ii sheeg dumarku caadi bay ahaayeen waxay odhan jireen un afar iyo toban un bay odhan jireen laba afar sideed inan yaroo aabbaheed la socotu habeen ku soo baxay markaasuu yidhi ma la hadli karaa inantaada ha wax xumaa haddaadan weydiinin weydii buu yidhi inantii buu ku yidhi laba afar sideed ii sheeg inantii baa intay ka foorarsatay bay yaabtay way soo eegtay markii hore si ayna u eegeyn bay usoo eegtay markaasay tihi war xishoohoy ku tihi markaasuu fahmay inantani inay wax fahamtay markaasuu inantii u sheekeeyey markaasuu yidhi inaan guursadaan doonaya inantii waxay tihi haddaad reerka iyaga iga soo doonto boqol halaadna adiga bixiso diyaar baanu ahay bay tii isma garanayaan waa habeenkaasa iskugu horreeyey su-aalana waan ku weydiinaya ad ka jawaabtid saddexdaasay ku xidhay inuu reerkeyga ka soo doono inuu boqol halaad ka bixiyo inuu maxaan idha waa inanta gabaygan uu kaga hadlayo weeye inuu maxaan ku idhaha ay weydiisana ka jawaabo inan aad u caqli badan bay ahayd inantii waxoogaa markay kala tegeen waa habeenkii hadda sudfay isku arkeen weligood dambe ismayna arag inantii wuxuu waraystay reerkoogii halka laga helayo iyo abkeygunbuu weydiiyey waa inan la garanayay noqonaysaa markaa markay ka tagtay buu addoonu lahaa u dhiibay laba qarbadoo midna subaga midna maxaanku idhaahdaa malaba iyo maro xariir ah oo qaaliya ayuu u dhiibay ree hebel u tagoo ugee buu ku yidhi addoonkii nin tima adag buu ahaayo dhexda markuu marayo isagoo webi ka tallaabaya ayuu niman dhallinyara ku baxay qarbadkii labadii qarbadba intuu furay ayuu midba nus u shubay nimankii dhalinyarta ahaa haafaaf buu ka xidho wuxuu idhi reerku way isku cusub yihiinoo kala caban maayaan gabadhu wax soo gaadhay ninkeyga u sheegi mayso ninkaa soo doonaya u sheegi mayso fikraddaasu isku qanciyey maradii xariirta ahayd intuu qaaday intuu quruxdeeda la yaabay ayuu madaxa ku eegay timihiisii baa sida qodxaha ka dhex baxay kama furfurina uu ku soo jiido way dilaacday maradii baa dilaacday kii ay timihii ku maran yihiin maradiina ay dilaac leedahay labadii qarbadna ay nusnus yihiin ayuu goor galaba reerka inantii uu doonayay reerkoogii gaadhay inantii oo qura ayuu reerka ugu tegey wiil ma joogo walaal ma joogo aabba ma joogo hooye ma joogto inantiibuu ku yidhi aabbahaami waxay ku tidhi mar dhoweyd buu iga baxay kioo dadka dhowna eryaya dadka fogna soo dhowaynaya uu yaabay markaasay ku tidhi hooyadaane waxay ugu jawaabtay hooyadayna way iga baxday iyadoo naf qura laba ka dhigaysa naf qura ayay laba ka dhigaysay oo way iga baxday wuxuu ku yidhi walaalkaami ayuu cadceedu ilaaliyaabay ku tidhi cadceedda ayuu walaalka ilaaliyaa wax alla waxay ujeeday ayuu garan weyday ninkii uu garan waayey inantaasi waxay ujeedda uu garan waayey markaasay ku tidhi markuu soo noqonayey waxaad iga gaadhsiisaa imruulqays warniow sanadka waa sanad yaa badan eeg balayadii way gureen xagga yagan ballayadu way wada guran yihiin cirkana lagama rajaynayo rooboo dilaac buuba leeyahay intaa iga gaadhsiibay tii uu soo dhaqaaqay oo ma garanayo ceelasha laga sheekaynayo inayiyo cirkan dilaacee bilaa daruurta ah ma fahmin si u soo socday buu yimid oo markaasuu yidhi inantii wax fariinama kuu soo dhiibtay buu yidhi haa waxay igu tidhi ceelashii way naga gureen oo xoolihii way ooman yihiin cirkuna xagga yaga daruur ma lehe wuuba dilaacayba markaasuu imrulqays la hadlay uu yidhi ahe maxaad ku samaysay qarbadyadiiaan kuu dhiibe malabka iyo subaga ahaa dafil buu isyidhi u garaacay oo markaasuu qirtay uu yidhi niman webi ku maydhanayaan sii maray waxay ogaadeen inaan imrulqays ka socdo waxaan is idhi la dhaafto imrulqays bay caayayaan anoo adiga sharaftaada badbaadinaya ayaan wax u shubay buu yidhi oo waxay adiga kugu caayi lahaayeen buu yihi addoonkiisaa ka baqaya oo waay waay de hadday wax bixiyo waa nin bakaylo addoonkaa ka baqaya saasaa la odhanayaa bay yidhahdeen inaad deeqsi tahay oo anigu aan xoontidaada ku tagri faraan tusiiyey buu yihi xariirtii maxaad ku samaysay buu way dilaacday intaan isku eegay baan timaha ku gundhiyey buu yidhi iga dilaacday wuxuu yihi haye ka warran wax kale maxaa reerka ka jiray wuu u jawaabo wuxuu yihi keligeed baan u tegey waxay igu tihi hooyaday naf qura ayay laba ka dhigaysay markay iga tagtay maxay ujeeday buu ihi naf quray laba ka dhigaysayda gabadh bay kasoo umulineysay buu ihi gabadh ayay kasoo umulineysay bay ujeedaa aabbahayna isagoo dadka dhow eryay dadka fogna soo dhawaynaya buu iga tegey buu maxay ujeeday buu ihi hadalkaa waxa weeye aabbihii iyo tolkii baa isku dhacayoo tolkii ayuu ka guurayaabay ku leedahay buu yidhi reer kaluna bahwadaagiyo xilfi la soo samaysanaya iyo heshiis walaalkay cadceeddu ilaaliyaabay tidhi buu yidhi cadceedda muxuu igu talow cadceedda ka ilaaliyaa waay waxa ugu jawaabay waxay ujeedaa walaalkay waa xoolo jir oo intay cadceedu soo jeedo lama helo qise aada u dheer aada u dheer oo kutubta runtii adabku ay qoraan oo waxaa jira gabaygan ku soo arooray nimankan ahdeliyiinta ah riwaayaday leeyihiin baa jira oo gabayga loo sameeyey waxay yidhaahdeen gabaygan imrulqays markuu samaynayey isagoo waxoogaa nin dee kuraya oo kolkaa kobcay oo hadalbara oo dee hadalkii bartay ayuu gabay laga waayey aabbihii baa laba nin u dhiibo wuxuu yidhi oo inankan ma dhaline isagoo gawraca meel heblaayo geeyo gawraca maxaa lagu dilayaa wuxuu yidhi dhalay wuu gebyi lahaa aabihii gabayaabu ahaa haddaan inankan dhalay wuu gebyi lahaa sidaan u gabyo buu ee ninka iga soo dila labadii ninba intay kaxeeyeen iyagoo mididay ku gawrici lahaayeen wata ayaa meeshii lagu dilayey markii la gaadhay ayuu inankii yidhi qifaa nabki min dikra xabiibin wa manzilin gabaygan tiriyey markaasay mididii ka daayeen xadhiggii ku xidhnaana ka fureen waxay ku yidhaahdeen intay aabihii ku soo noqdeen bay ku yidhaahdeen haadaa ashcaru man ala wajhi اlardi carada guudkeega dadka jooga ninkii gabayga ugu yaqaanay weeyaan waayo faqad waqafa wastawqaf intuu istaagay buu annagana istaaga nagu yidhi wa bakaa wastabka intuu ooyey bu ilo ooya nagu yidhi wa naca alxabiiba wاlmanzila fii nisfi beyt inta qadiyadood eg isagu wuu istaagay dadkiina wuxuu yidhi istaaga haddana wuu ooyey dadkiina wuxuu yidhi ilo ku kuu u baroortay gurigiisiina wuu u baroortay sheekadaasoo dhani waa nusulbeyt hal bayd ma aha waa nisfulbeyd waxaa laga yaabaa baroorta guriga inaad adigu bayd ka dhigi lahayd baroorta xabiibkana inaad adigu bayd ka dhigi lahayd taagnidaadana inaad bayd ka dhigi lahayd qofka istaagad leedahayna inaad bayd ka dhigi lahayd kolkaa balaaqo wuxuu balaaqo ka qabo kifa nabki min dikra xabiibin wa mansilin waa lala amakaagay shadriga waa haddaa shadrigaasa lala yaabay macnaha ku jira kifa istaaga buu yidhi nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii aan u oyno wa mansilin guri xasuustii aan u oyno xabiibka iyo guriga oo bisiqdi liwaa meesha dooxu uu ku bacaado ku sugan oo beyne dakhuuli ama beyne daxuuli meesha daxuul la yidhaha bertamaheega ah fa xawmalin haddana xawmal bertamaheega kusii sugan culimada adabka qaar baa yidhi fa xawmalin fadaha laga daayo wa xawmalin ha la yidhaahdo wa xawmal haddii laba macnoo kala duwan bay noqonayaan markaa haddaba talow kifa ayuu kula hadlaya istaaga buu yidhi labadiinana weyuu la hadlaya labadii nin ee gowracayey ayuu la hadlayaayo kifa istaaga buu yidhi labadiinana waa laba nin ragga qaarkood waxay dhahdeen war ninka lamaba gowracaynine ninkani isagoo meel maraya ayuu gabayga iska tiriyey kifaadanna wuxuu la hadlayaa waa qof qura ayuu la hadlayaa carabtuna waxay yaqaaniin inay qofka kelidiya sida labada ula hadlaan oo ilaahay baaba aayad qur ku yidhi alqiya fi jahannama alqiya fi jahannama markuu ilaahay leeyahay waa malaga naarta furaheega haya alqiya fi jahannama maalig oo khaazinu naar abaa lala hadlaya alqi fi jahannama lama odhan alqiya fi jahannama kolkaa mufradka sida labada loola hadlaa culimada qaarkood waxay qabaan war maye e alqida ayuu ku celceliyey qifta ayuu ku celceliyey qif qif laba jeer buu qif iyo qif yidhi markaasuu labadii qifood isku tasniyeeyey markaasuu ihi qifaa istaaga nabki an oyne e carabta qaarkood waxay yidhahdeen meye alifkani tasniyaba maahe waa nuunu tawkiid alkhafiifa kolkaa kifaadani waxay ahayd qifan waristaag nabki aynu oyno min dikra xabiibin wa manzilin aynu u oyno carabta qaarkood waxay leeyihiin meye ninka carabkii waxaa dhaqankiisuba yahay maadaama dhulku bahal iyo yey iyo libaaxuu lahaa keligii inuuna dhaqaaqin saddex nin baa ugu yaraan jirtay carabta inta socota waa ninka hantida leh iyo ka geeliisa raacaya ka adhigiisa raacaya geela iyo ariga ninka uraacaya kolka hadduu ninku hadalba is yidhaahdo wuxuu hadalka kusoo halqabsadaa ayo wuxuu kusoo halqabsadaa labada qof ee la jooga qifaa labadiinana u istaaga nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii aan la oyno wa manzilin gabay guri xasuustiina aan la oyno haddaba waxaa jira waxa carabtu yidhaahdeen an yanqaliq calaynaa baabu shicri wa fii aydiina mafaatixuhu an yanqaliq calaynaa baabu shicri wa fii aydiina mafaatixuhu albaabka gabaygu lagama yaabo inuu iska kaayo xidho annagoo furihiisa haysana furaha gabaygu waa haasaawaha qofku wuxuu ku kusoo halqabsanayaa qofuu jeclaa iyo gurigii uu deganaa oo ka fogaadayuu garan layahay oo muruga ku dhacaysa mar alle markuu murugoodo markaasuu gabayga sii daynayaa ogaa waa murugo layska keenkeenayo wey murugo dhaba ma ah oo jirta murugo laysku abuurayo wey tifaa istaaga nabki an oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii aan loo oyno wa manzilin guri xasuustii aan la oyno xabiibka iyo manzilka oo bisiqdi liwaa dooxu halkuu ku bacaado ku sugan oo bayna dakhuuli dakhuul berhtamihiisa ku sugan fa xawmalo xawmal haddana berhtamihiisii kusii sugan waxaa lala yaabay beydkan balaaqadiisa waa waraaqo idilbayjaj ninkani wuu istaagay wuxuu yihi waxay ka dhigan tahay markuu istaagu qifi leeyahay markuu istaagay intuuna qif o horta isagaa istaagay ilan qofka aad amrayso waxaad amrayso inaad aduga horraysaa ka wanaagsan qofka intaadan qif ku odhan horta adigu istaag wuu istaagay markaasuu qofkii la hadluu istaag yidhi waxay ka dhigan tahay waxa igu dhacay waxaana la socon karayn aniga iska daayo ka ila socda xataa sii socon karayn bay ka dhigan min dikra xabiibin xabiib baan xasuustay xabiib ayaan la ooynaynaa buu yidhi mintu koob iyo labaatan macnay lahayde halkan waxa weeye sababiyo min dikra xabiibin waa bisababi dikra xabiibin qofan jeclaa oon xasuustay ayaan la ooyayaay warniya hubal istaag buu yidhi oo ila ooy wa manzilin iyo gurigiisii labadaa kaale iila baroore buu yihi waxaa lala yaabay balaaqada haddaba beytkaa shadrigaa ku jirta sidaa darteed gabaygan inta biyo dahaba lagu qoray ayaa kacbada laga laalaadiyey sida riwaayooyinka qaar sheegayaan kacbada ayaa laga laalaadiyey isagoo biyo dahaba ku qoran waxaa kaloo dhacay gabaygan haddaba marka ilaahay dee kalaamkiisa la barbar dhigo qofka balaaqada yaqaan soo maadan arag hadalkaagoo dhani cawriya ceebun buu noqon qof kastoo aftahana haddaad kalaamkiisa soo qaadato oo ilaahay kalaamkiisa aad barbar dhigto qofkan hadalkiisa ceeb iyo cawru noqonaya imruulqays oo kalaamkiisa biyo dahaba lagu qoray oo kacbada laga laadlaadiyey raggii balaaqada yaqaanay ay sidaa u galeen ay uxusheen bal hadda aynu kalaamka ilaahay barbar dhigno talow ka waran qifaa nabki min dikraa xabiibin wamanzilin ha durtamo fikrad ahaan waa khalad khalad baa soo baxay haddaynu quraan qur'aanku dhinac kasta uu ka toosan yahay laakiin basharka kalaamka ogu dhinac unbu dhaliil ka yeeshaa waxaad ku ogaatay ninkani horta muxuu la ooyayaa bal st bal hadda eega uu ragga iilo ooya u leeyahay yaan xasuustay buu yidhi qof inanuu jecel yahay saw aha inantaasi hadday xaaskiisii tahay ninku inuu xaaskiisa yidhaahdo ka waran ragow waan jecelahay ila jeclaada waan u ooyaya iilo ooya ka waran xaaskiisa wax meeshan la eg miyay tahay xabiibkani hadday xaaskiisii tahay raggan uu leeyahay iilo ooyo ila jeclaada weeyaane ceeb bay noqotay markaaba xabiibkani haddayna xaaskiisii ahaynna oo qofkan uu leeyay waan u ooyayayo waan jecelo waa caynka inu haddin xaaskiisii ahayn ee qof caadiya ay tahay dee ninka raggi ihi ma ooye wuxuu yidhahdaa waxaan ku gaadhay siiya inuu utagun bay ahayd u raadiyo iyagana uu ka codsado gacan iyo waxay ku dhaamaan inay ka caawiyaan maxalushaahiidkeennu waxa weeye kelmadda nabki a ah, nabki nabki baa maxalushaahid innaga inoo a ah nabki kelmaddaa nabki ihi waa ficil mudaaric la jasmiyey waayo dalab bay daba dhacday oo aaway dalabkii kifaabaa dalaba qifaa istaaga nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii wa mansilin iyo guri xasuustii bisiqdin liwaa dooxu halku ku bacaado ku sugan oo bayna dakhuuli dakhuuliyo bayna dakhuuli dakhuuliyo faxawmala xawmal dhexdeeda ku sugan fadaasi waa bimacnaa wow haddaan saa u macneeyo bayna dakhuuli dakhuuliyo faxawmala xawmal dhexdooda ku sugan waa bimacnaa wow haddaan idhaha bayna dakhuuli dakhuul ku dhex sugan waa sax awmal haddana xawmal kusii dhex sugan haddana waa sax sidaasina sax bay noqonaysaa waani ka labaad wa huwa maa yejzimu ficlayni axada cashara wa huwa in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu gebagabooday ama inoogu joogaya wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam